bismillaahi araxmaan iraxiim casharkeen wuxuu ka bilaabanayaa aayadda afartan iyo toddobaad oo suuratu yuunus ka mid ah ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu noogaga soo warramay casharkeena aayuhu ugu dambeeyey in alla rasuulkiisa uu ku yidhi haddii aynu ku tusinno waxyaabaha aynu u yaboohayno oo cadaabka xayaatadaada aynu kugu tusinno qaar ka mid a ah. arrintaas waa sadaaka weeye amba aynu ku oofsanno w ilaahay intaanan maaragtay yaa cadaabin ka hor annaga ayaa marjicoodu yahow ilaahay fa ilaynaa marjicu mowdh ilaahay xaggaynay isoo laabanayaan oo maalinta qiyaamo ayaa maxsharka qiyaamo la keenayaa kolkaasaa la xisaabayaa allana waa mid dhaalacanayow dha ilaahay subxaana watacaala waxa ay falayaan oo tagdiibka iyo kufriga ay samaynayaan ilaahay caalim ayuu ku yahay waana cadaabayaa maalinta qiyaamo ashadda alcadaab aayaddaas marka rasuulka calayhi salaatusalaam ayaa tasliye loogaga dhigay ilaahay wuxuu yidhi haddana wa watacaala welikulli ummatin ummad la arka kulligeed waxaa u sugnaadowdha ilaahay rasuulun rasuul ayaa u sugnaadowdha ilaahay ummad walba waxaa loo soo diray rasuul ayuu dhahay ilaahay wa tacaala aayaddan iyaduna waxa weeye tasliye labaad weeye welikulli ummatin ow dha ilaahay ummad la arka kulligeed waxaa u sugnaadow dha ilaahay oo ummadaha ka mid a ah rasuulun rasuul ayuu dha ilaahay rasuul loo soo diray fa idaa waqtigii jaa'a ou yimaado rasuuluhum rasuulkooda ou u yimaado oo waxa weeye ay beeniyaan quliya baynahum dhexdooda waa la xugminayaa hawdha ilaahay bilqisdi cadli ayaa lagu xugminayaa fa idaa waktigii jaa'a ou u yimaado howdha ilaahay rasuuluhum rasuulkooda oo markaasi ay beeniyaana meesha ku jirta quliya waa la xugminayaa baynahum dhexdoodawdha ilaahay bilqisdi cadli ayaa lagu xugminayaa marka waa la cadaabayaa rasuulka iyo intii rumaysana waa la korinayaa marka hadda qolada tan sidaasoo kaleentood ayaa loogaga baqayaa mar haddii waxaa weeye rasuul loo soo diray oo nebi maxamedow ayaa ilaahay leeyahay adiga aanu kuu dirnay adigana ay ku beeniyeen xukunkii waxay sugayaan ilaahay oo cadaalad ahaayo xukunkii alle oo cadliga ahay oo ahay in la cadaabo ayaga adiga iyo intii ku rumaysana la koriyo walxaal hum ayagana ayuu dha ilaahay ummadahaas laa yudlamuuna aan la dulminaynin quliya waa la xugminayow dha ilaahay baynahum dhexdooda bilqisti cadli ayaa lagu xugminayay walxaal hum ayagana laa yudlamuuna aan la dulminayn oo waxaa weeye aan la cadaabaynin dembi la'aan aan la cadaabin fakadalika nafcalu bihaa ulaai weeye kuwaan kufaaru makaana saas oo kale ayaanu ku samaynaynaa wayaquuluuna waxay ku qowlaayaan buu dha ilaahay markaa goormow haadal wacdu yabohan oo kan uu ahaaday cadaabkan laysu yabohayo cadaabaa dhacaayo la leeyahay waa goormee ayay leeyihiin markay hadda sidaas leeyihiin way jeesjeesaayaan wayna baciisanayaan oo warkoodan waxaa la yidhi calaa sabiili istihzaa wa weeye wayaquuluuna waxay ku qowlaayaanow dha ilaahay mushrikiintu oo markaasi baxsiga inkiraaya sidii nimankii ahlu makow nabiga kasoo horjeeday mataa goorma haada haadal yaboohan oo kana uu ahaaday oo cadaabka laysu yaboohaayo in kuntum haddaad ahaateen saadiqiina kuwa run sheegaayo rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisay ku sidaa markay yidhaahdeen ilaahay wuxuu yihi qul waxaa u tiraa sayidka maxamedka ahow laa amliku anigu milki maayo linafsii naftayda larramur u milki maayo walaa nafca nafcina u milki maayo ilaa maa shaa allah wixii alla uu doono mooye likulli ummatin ummad laasta kulligeedana waxaa u sugnaaday ajalun ajal ayaa u sugnaaday idaa waktigii jaa'a uu yimaaday ajaluhum ajalkoodani laa yastaakhiruuna ka gadaal mari maayaan saacatan saacad ka gadaal mari maayaan walaa yastaqdimuuna mana ka soo hor maraayaan buu dha ilaahay alla wuxuu yidhi subxaanau watacaala markay sidaas yidhaahdeen qul waxaa u tiraa zaydka maxamedka haw laa amliku anigu milki maayo linafsii nafteyda laramur u milki maayo macnuhu waxaa weeyaa la yidhi ma awoodi karaayo inaan lur aan daafaco haddii ilaahay subxaana wa tacaala lurkaas inuu soo dego ilaahay uu doono ma daafici karaayo maxaa yeela lur ilaahay uu doonay cid daafici kartaa ma jirto haddana ma awoodi karaayo weeye nafci inaan soo jiido ilaahay subxaana wa tacaala inuu manciyo nafcigaas uu doonaayene anugu waxaa weeye sooma jiidi karo maxaa yeele wax walba waxay ku soconayaan qadarka iyo qallaha ilaahay ilaa an yashaa allahu allah inuu doono mooyaane ah, marka hadda istisnahan waa mutasila layska leeyahay taqdiirtuna weeye ilaa maa shaa allahu an amlikahu weye ilaa wixii alla uu doono mooyaane inaan milkiyo oo markaasi aan awoodo taasu ayadu kuma jirto weeye ama istisnuhu waa munqadica layidhi oo taqdiirtu waxay noqonaysaa laakin maa shaa allahu min daalika wixii kaas ka mid oo alla uu doono fa innii amliku lakum waan idiin milkinayaa weeye lurka waan idiin milkinayaa cadaabkana waxaa weeye waan idin soo jiidayaa marka hadda ayagaa waxay ka dhigayaan waxaan rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu sheeganayo inay yihiin walax markaasi isagu iska samaysanaayo oo markaasi isagu uu awood u leeyahay marka inaan arrintaas waxba ka jirin ayaa ilaahay subxaanahu watacaala sidaa uu leeyahay haddana alla wuxuu yidhi subxaana wa tacaala idaa waktigii jaa'a uu yimaado ajalhum ajalkoodii ummadaas u yimaado waktigii waxa weeye ilaahay ugu talagalay oo lagu cadaabaayey falaa yastakhiruuna ka gadaal mari maayaan saacatan saacad saacaddan waxaa weeye tii luqawiyada ahayd weyo zaman qaliila ilmadaxtaba allah ka dhiga saacad waa la yidhaah walaa yastaqdimuuna mana ka gadaa mana kasoo hor marayaan u dha ilaahay oo waktigii loogu talagalay hor uga soo dhici maayaan oo kasoo mari maayaan weye marka wax walba waxay iska leeyihiin umad kasta wakti bay iska leedahay nin waxaa u tiraw dhaadana ilaahay ara'aytum bal iiga warrama in ataakum haddow idin yimaado cadaabuhu ilaahay cadaabkiisi bayaatan habeen ou idin yimaado ow amase nahaaran maalin uu idin yimaado maadaa maxaybay yastacjilu mujrimuuna mujrimiintu ay ka degdegsiina dalbayaan minhum min alcadaabi cadaabka maxay ka degdegsiina dalbayaan asaaba waxaa weeye waktigii loogu talagalay imaanayo ilahi wuxuu yidhi subxaana watacaala qul waxaa u jiraa sayidka maxamedka ahow ara'aytum akhbiruunii bal ii warrama iiga warrama weeye in ataakum hadduu idin yimaado cadaabuhu ilaahay cadaabkiisa uu idin yimaado bayaatan mir ou idinku yimaado asoo idin miraayo ay habeen tahay weeye ow amase nahaaran maalin ou idin yimaado maalin cad ou idin yimaado weeye maadaa maxaybay yastacjilu ay ka degdegsiina dalbayaan maadaa macnaha ayu shayin shaykii kaah waa kuma weeye oo yastacjilu ay ka degdegsiina dalbayaan minhu cadaabkaas almuslimuuna kuwa muslimiinta ahow dha ilaahi subxaana watacaala maadaa maxay bay ay ka degdegsiina dalbayaan minhu cadaabkaasow dha ilaahi almuslimuuna kuwa muslimiinta ahoo mushrikiinta meesha waxaa ku jiraa layidhi walcu daahiri maqaama almudmaraa layidhi jumlatulistifaam suran waxaa weeye waa jawaabu shardi baa layidhi maxay ka dhigantaha adigoo yidhi idaa ataytuka maadaa tucdinii haddii aan ku imaado maxaad isiinaysaa marka hadda meeshaan muraadku waxa weeyaa layidhi tahwiil waa maaragtay waa la iscabsi gelinayaa oo waxaa laga wadaa ma acdama mastacjaluu waxay degdegsiina dalbayaan maxaa weynin badiye ah, cadaab oo weyn ayay degdegsiina dalbayaan oo waxay noqonaysaa ma acdama mastacjaluu waxay degdegsiina dalbayaan maxaa weynin badiye istifhaam oo markaasi tacajub ay noqonaysaa asuma idaa maa waktigii waqaca ou cadaabkii ou dego ou idinku dego miyaad aamantum rumaynaysaan bihi billaahi alla aad rumaynaysaan amase cadaabka aad rumaynaysaan saas miya asuma idaa maa waktigii waqaca cadaabka ou dego halla bikum weeye cadaabka ou idinku dego miyaad aamantum rumaynaysaan bihi bilahi alla rumaynaysaan taasna iyadana waxaa weye istifhaamul inkaari weye bimacnaf weye waxba suurtageli maysa taas weye marka cadaabka idinku dego miyaad alla rumaynaysa waxba tari maysa weye amase waxa weeye cadaabka aad rumaynaysaan cinda nusuulihi weye hamsadan waxa weeye asumadan waxa weeye istifaam oo istifhaamu linkaari ah weye ah, waa markaasi liinkaari ta'khiiri weye falaa yuqbalu minkum wey waxa laydinka aqbalaa ma jiro imaan markaasa laydinka aqbali maayo waxaad ku soo qadirataa wa yuqaalu lakum waxaana laydin leeyaha markii cadaabku ou see dego ou idinku dhaco oo markaasi cadaabka rumaysaan amba alla aada rumaysaan aana hadda miyaad rumaynaysaan aana hadda miyaad rumaynaysaan wal xaal qad xaqeeqee kuntum ad ahaateen bihi cadaabka tastacjiluuna kuwa degdegsiina dalba ma hadda uu soo dega ayaad rumaynaysiin laa weye cidna idinka yeeli mayso uma qiila waxaa loo leeyahy howdha ilaahay liladiina kuwa dalamuu dulmiga falay duuquu dhedhemiya cadaaba alkhuldi waara siinada cadaabkeeda dhesha uma qiila waxaa loo leeyahay ou dhahay alla subxaanau watacaala liladiina kuwa dalamuu dulmiga falay duuquuda dhedhemiya cadaaba alkhuldi waa rakiinada cadaabkeeda dheshi duuquuda dhemiya cadaaba alkhuldi waa rakiinada cadaabkeeda cadaabka waxaa weeye aada ku waaraysaan weeye marka hadda waxa weeye markii cadaabka adduunye uu ku dego waxaa ku xigsanaya cadaabul aakhiro oo markaasi cadaab lagu waaraayo ah weeye uma intaas bacdigeeda markii cadaabu dunyaa uu ku soo dhacay oo waxa weeye xaaladdii uu ku degano iimaankii laga diiday ayaa waxaa loo leeyahay howdha ilaahay duuquu dhedhemiya cadaabaalkhuldi waarasiinada cadaabkeeda dhesha cadaab ad ku waaraysaan weeye hal tujzawna maa tujzawna mana laydin jaasinaayo laydin abaal mari maayo ilaa bimaa kii mooyaane kuntum ad ahaateen tagsibuuna kuwa kasbada hal tujzawna istifhaammaana waa laga dhigi karaa laakiin istifhaamana laga dhigo waxay imaanaysaa istifhaam inkaari bimanaa nafyi nafyigay soo fadhiisanaysaa marka sideedan ahayn soo wadaynaa in marka hasha ay maaragtay ama oo maaragtay naafiye iska ahaato hal tujzawna maa tujzawna laydin jaasin maayo ilaa jazaan jaza mooyaane oo bimaakii sababkiisa laydinku jaasiyo kuntum ad ahaateen taksibuna kuwa kasbiya hal tujzawna maa tujzawna laydin jaasin maayo ilaa bimaakii sababkiisa mooyaane kuntum ad ahaateen odha ilaahay taksibuna kuwa kasbada wayastanbi'uunaka way kaa khabar dalbaayaanow dha ilaahay nimanka musikiinta oo baxsiga inkiraaya wayastanbi'uunaka siintaan iyo ta'daan waa lidalabaa layidhi macnaha waxaa weeyaa layidhi yas'aluunaka waxay kaa su'aalayaan an tukbirahum inaad u waranto camaa wacadtahum bihi waxaad u yaboohdoo cadaaba weeye axaqun huwa inuu xaq yahay marka hadda yastanbi'uunakadaas waxaa weeye waa ficil mudaaric weeye fuhuuduna faacil waaye taasuna mafcuul awal weeye axaqu jumladaasana fii maxali mafcuul haaniyay taalaa xaquntuna waxaa weeye waa mubtade weeye huwaduna waxaa weeye khabaray noqonaysaa weye wa hadda waa laga dhiga haliya marka alla wuxuu yidhi subxaanau wa tacaala wayastanbi'uunaka waxay kaa khabar dalbayaan sayidka maxamedkaahu axaqun xaq miya huwa midkaan adduunya buu heshid maxamedow axaqun xaq miya oo wax dhacayo suurtagala miya huwa midka kan ay maa wacadtanaa bihi waxaad noo yeegohayso cadaab oo bacsi ah wey qul waxaa u jira udha ilaahi subxaana watacaala ii nacam u dhahaa waxa weeye xaq weeye qul waxaa u jira udha ilaahi subxaana watacaala ii nacam iidaan macneed waxaa weeye nacam weeye marka ii waxa weeye waa nacam weeye saasay ka dhigan tahay macnaheedu weye oo waxay kamid tahay axrufuljawaabay kamid tahay weye laakiin waxay khaas ku taha leyidhi qasam Ah. wa rabbii rabbigayaan ku dhaartay waa qasam inuu ka daba maro weye ah. marka meel kale looma isticmaalaa layidhi ayada waxa weeye waa inuu markaasi qasam uu ka dambayhaayo si kale markaasi waxaa weeye looma isticmaalo jow ilaahay wuxu uli subxaana watacaala qul waxaa u jira saydka maxamedka ahu ii nacam xaq weeye wa rabbii rabbigayaan ku dhaartay innahu kaasu oo aan idin yaboohayaahu la xaqun xaq weeye wamaa antum idinkuna ma tihiin bimucjiziina alla kuwa cajis gelinaayo ilaahay cadaabkiisa kuwa ka fakanaya ma wamaa antum ma tihiin u dheh ilaahay u dheh bimucjiziina ilaahay kuwa cajis gelinaayo cadaabkiisa ka fakanaya walow goorow dhahay alle likulli nafsin naf la arka kulligeed ay usugnaa laheed naftaasoo dalanba dulmi fagshay walow goor ana likulli nafsin naf la arka kulligeeda uu u sugnaa lahay u ilaahay naftaasoo dalamad dulmi fasha macnaa kafarad weeye maakii fil arli dhulka dhexdiisa ahaaday oo maala weeye labtadad bihi way isku fura ow dha ilaahay oo cadaabka qiyaamo ayay isagaga fura laheed laftadad way isku fura laheedow dha ilaahay bihi kaas cadaabka qiyaamada ayay isagaga fura laheed wa asaruu waxay siraysteen ow dha ilaahay ana daamata shalayta ayay siraysteen iimaanka waxaa weeye ay ka tageen ayay nadaamo siraysanayaan maalinta qiyaama markii cadaabka la galo shalay oo markaasi waxa weeye qalbiga ah ayay siraysanayaan wa asaruu waxay sirayseenoo dha ilaahay oy hoos u qarsadeen ad adnadaamata shalayto lamaa goortii raawul cadaaba cadaabka ay arkeen lamaa goortii raawul cadaaba cadaabka ay arkeen waxaa laga wadaa haalayidhi kuwa ru'asadooda ah oo madaxda ilaan gaalada waxa weeye iyo wax kastoo macsiya u madaxay iska leeyihiin kuwa waxaa weeye ru'asaa'ul lkufri walalaal ahay ayaa nadaamada qarsanayaa layidhi waxayna iska qarinayaan dadkii ay baadiyey jireen oo lacafad ahay weeye ayagoo ka baqaayo in lagu ceebeeyo arrintan alla wuxuu yidhi haddana waquliya waa la xugmiyey baynahum dhexooda waa la xugmiyey khalaa'iqdi bilqisdi cadli ayaa lagu xugmiyey waquliya waa la xugmiyowdha ilaahay baynahum dhexdooda bilqisdi cadli cadliyaa lagu xugmiyey hadda waxaa weeye maali hanaa laga dhigayaa waa litaxaquq lwuquuc weeye walxaal hum ayagana ayuu dha ilaahay laa yudlamuuna aan laga dulminayn oo shay aan laga nuqsaaninayn oo hadda cidna sayi-aad lagu siyaadi maayo xasanaad ay la timidana laga nuqsaani maayo marka alla wuxuu dhahay waquliya waa la xugmiyey baynahum khalaa'iqda dhexdooda bilqisdi garsoor ayaa lagu xugmiyey walxaal hum ayagana laa yudlamuuna shay aan laga nuqsaaninayn alaa hooy ayuu dhahay ilaahay ina lilaahi allah waxaa u sugnaaday maa makhluuq fi samaawaati samaawaadka ku sugan iyo walarli arlada kan ku sugan alaa hooy ayuu dhaha dhacdana alle ina inna wacdallaahi ilaahay yaboohiisa oo bacsi iyo jaza alla uu yawahay qiyaamo dhacaaya xaqun mid xaqa weeye oo sugnaanaya walaakina askarahum badankoodu dhae dadka badankoodu laa yaclamuuna ma ogsoona sidaasuu dhahay alle ilahay wuxuu ihi subxaanau watacaala alaadaan waxaa weeye adaatu tambiih weeye waxaana loo keena meeshaan bimaa bacdahaa ayaa aada iyo aad loogu qasdaya shanigeeda la weyneynaya aayaddana waxay munaasab u tahay aayadda aynu ka soo baxnay oo ilaahay subxaana watacaala markuu sheegay naf kasta oo kaafirad ah inay tamaninayso hadday adduunyadan waxa yaalloo dhan ay milki laheeday inay iskaga furo laheed ayaa alla meeshaan wuxuu ku caddaynayaa maalintaas cid wax milkinaysa inaysan jirin oo mulkiga uusan jirin mulkiguna ilaahay subxaana watacaala uu iska leeyahay markaasuu dha ilaah alaa hooy baraarugay ayuu dha ilaahay inna lilaahi alla ayuu u sugnaaday maa makluuq fi samaawaati samaawaadka ku sugan iyo wal arli arlada wixii ku sugan samaawaatkii arlada waxa loo khasisa ayaa la yidhi waxa weeye caqligeenna ayaan gudbi karin ee mulkiga ilaahay inuu samaawaatkii arlada munxasar uu ku yahay macnuu maaha alaa hooy ayuu dhaha dana alle inna wacdallaahi ilaahay yaboohiisa oo ilaahay bacsi iyo jaza uu yaboohay xaqun waa mid xaq ahoo suganowdha ilaahay walaakina asarahum badankoodu dadkowdha ilaahay laa yaclamuuna ma ogsoona sidaas Ah, akaru naas mar walba saas weeye ilaa qiyaamada ay ka qunto akaru naas mar walba waxma oga weye maxaa yeele waa liqusuuri cuquulihim caqliyaashooda ayaa caqli gaaban oo maaragtay ah, eh, liita ah weeye bisababi istiilaa ilkaflati calayhim weye maxaa yeele waxaa ka qaalib noqday qaflo markaasay waxa weeye ay inkirayaan waxa ilaahay xaggiisa ka jira weye akarka hadda waxa tacbiirkan looga cabiraade waxaa la ishaarayaa inta aqaliyadahu inay wax og tahay weye waxaana la yidhi aqaliyadu haddii laysku daro khalaayada laysku daro bani aadamka kaafir iyo muslim laysku daro kunkiiba waxa weye hal qof weye maxaa yeele xadiis hadda kahor waxaanu soo marnay ah ilaahay aadam uu leeyahay soo saar naarta kuwii loo diraayo oo duriyadaada kamid a ah. ukhruj baxsan naari min duriyati ayaa aadam loo leeyahay iyadoo markaasi dadkii isugu darsan yihiin maalinta qiyaama markii laysugu keena khalaa'iqda muslimiin iyo kufaar isugu darsan yihiin fayukriju min kuli alfin waaxidan liljannati walbaaqii linaari waxaa weeye kunkiba wuxuu ka soo saaraya hal ruux oo jannada gelaayo inta kalena naartay gelaya maxaa yeele kufaarta iyo muslimiinta inta weliba mu'miniinta oo wanaagsan maxaa yeele dad badan oo islaam sheeganaya ayaa waxa weeye uun lisaanka keliya oo laftirkooda waxa weeye ay suurtagal tahay inay wax badan ahlunaar noqdaan marka hadda waxa weeye kunkiba waxa weeye hal qof ayaa markaasaa jannada ka gelaya inkastoo inta jannada gelaysa aysan yarayn lahaynee khalaa'iqdan waxaa weeye kufaarteeda ayaa badan marka aktarunaas mar walba wuxuu og ma leh huwa allow dhahay ilaahi subxaanahu watacaala yuxyii waa noolaynayaa alle wayumiitu waana dilaya huwa alle yuxyii waa nooleeya ilaahay subxaanahu watacaala isaga ayaa wax nooleeya wayumiitu isaga ayaana dilaaya wa ilayhi ilallahi ilayhi xaggiisa ayaana turjacuuna laydiin celinayaa maalinta qiyaamo markaasaa alla subxaanahu watacaala acmaashihiin acmaashihiiniyo idinku jaasinaya alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala huwa allaw dhah ilaahay subxaanahu watacaala yuxyii waa noolaynaya wa yumiitu waana dilayaa ilaahay isaga ayaa wax noolaynaya oo xayaato isaga ayaa waxgeliya naftana ilaahay isaga ayaa qaada marka haddana ilaahay wuxuu ihi ilayhi ilallaahi ilaahay xaggiisa ayaa turjacuuna laydiin celinayaa maalinta qiyaamo markaasaa qof walba camalkeeda alla uu ku jaasinaya khayrahaa wa sharahaa weye acmaasha khayrkeedi iyo sharteedi ilaahay subxaana watacaala cid walba waxay kasbatay isaga ayaa ku jaasinaya yaa ayuha ayuhannaasu dadyo habow ayuudha ilaahay qad xaqeeqee jaa'adkum waxaa idiin timiday mawcidatun waana ayaa idiin timiday min rabbikum xagga rabbigiinana idinkaga timiday wa shifaaun dawo ayaa idiin timid ow dha ilaahay limaa sayna dawa u ah fi duuri laabaha ku sugan ow dha ilaahay wa hudan hanuun ayaa idin yimiday wa raxmatu naxariis ayaa idin timiday oo lilmu'miniina mu'miniinta u sugnaatow dha ilaahay ilaahay wuxuu idhi subxaanau watacaala yaa ayuhannaasu dad yahabuu ayuu dha ilaahay hadda waxaa lagula sii khidaabaayay waktigii nabigeena calayhi salaatusalaam ahlumarka weeye laakiin khidaabkan waa caam weeye alcibratu bicumuumi lafsi laa bikuusi sabab weeye gaalinkiiyo markaasi waxay leeyihi ey ahlu makata laakiin ahlu maka kaliya maahane ahlu maka waktigoodi waa tegaye caalamka wixii joogoo dhan ilaa inta ilaahay koonkan ka duubaayo ayaa maaragtay lagula khidaabaaya yaa ayuhannaasu dad yo habow ayuu dhah ilaahay dad lama kala soocaayo qad xaqeeqee jaa'adkum waxaa idiin timidow dhahay alle mawcidatun waana ayaa idiin timiday min rabbikum xagga rabbigiina idinkaga timiday ilahi wuxuu yihi subxaana watacaala mawcidaa idiin timiday waxayna idinkaga timiday xagga rabbigiina ah, macnaha waxaa laga wadaa dikri ayaa idin yimiday iyo maaragtay hanuun oo markaasi waxa weeye anfacaaya wax walba anfacaya weeye limaa yanfacu min maxaasin alacmaal weeye marka ilaahay subxaanahu wa tacaala acmaasha middeeda wanaagsan waxa weeye ayaa maaragtay idin timidow dha ilaahay mawcidatun waana ayaa idin timiday min rabbikum xagga rabbiina idinkaga timiday maxaasinulacmaal ayaa loola jeedaa waxaase weyaa la yidhi kitaab oo waxaa laga wadahaase la yidhi oo au ku sugan tahay kitaabun fiihi maa lakum wa calaykum weeye saasna waa lagu fasiraa oo waxa weeye mawcido ayaa idin timiday xagga rabbigiina idinkaga timiday waxa weeye kitaabka qur-aankaa oo ay ku sugan tahay waxa idinka aad leedihiin iyo waxa laydinku leeyahay waa qur-aanka weye mawcidada sama mawcidatun ayaa idiin timid ow dha ilaahay haddaa rabta ka sifay min rabbikum xagga rabbigiina ka ahaatay oo mawcidada sifa looga dhigay min rabbikum weye marka hadda arrintan waxaa ku suganaaday tanazul oo ilaahay xaggiisa ka aada ilahay adoominkiisa ayuu tanazul la samaynaya waxay ka dhiganta isag isagoo ilaahay u dhahaya isagoo dhahaya ilaahay subxaana wa tacaala waxaa idiin timiday mawcido ayaa idiin timiday oo qur'aana weeye oo markaasi maalinta qiyaamo idin anfacayo weeye adduunyada xataa laftirkeeda waxaa weye qur-aanku naafic weeye adduun iyo aakhiraba qur-aanku waxbaa anfacaya wa shifaaun shifa ayaa idin yimid ow dha ilaahay dawo shifa ayaa idin yimiday limaa shayna shifa u ah oo dawo u ah fi suduuri laabyaalka ku sugan waa isla qur-aanka weye qur-aanku shifo weye shifaau limaa fi suduuri weye suduurta waxaa loola jeedaa qulubta weye oo waxay kamid tahay tacbiirkan wuxuu kamid yahay min baabi tasmiyati alxaali biismi almaxalli weye macnaha waxa weeye qur'aanka waa maaragtay mid wax waaninaayo waa mid wax wacdinaaya wa bihi shifaa waxaa ku sugan dawo limaa fi lquluub weeye oo qulubta wuxuu ka dawaynaya qur-aanku xaqdiga guurgunudka iyo xasadka iyo carada iyo caqiidada faasidada ayuu ka daweynayaa waxay kaloo culimmadu yidhahdaan shifaaun limaa fi suduur waxa weeye ee cudurada oo xataa xisiga ah ayaga laftirkooda dawo ayuu u yahay ah, limaa fi suduuri min alcaqaa'idi alfaasidati weeye washukuuki walawhaami waxyaabahaasaa qur-aanku ou daweynayaa maxaa yeele qofki ilaahay qur-aankiisa uu baro oo ku camal falaa wixii markaasi akhlaaq xumahoo dhan oo la yidhaha amraadu alqalbiya ayaa ilaahay ka fiirinaya qofkii qur-aankina yaqaana haddana amraadulqalbiya aan laga suurin waa qofkaan qur-aanka aana uuna si fiican u gelin ama hadduu galay waxaa weeye camalkiisa aan laga haynin wahuddanowdha ilaahay hanuun ayaa idin yimiday oo baahida looga hanuuno baahida ayaa looga hanuunayaa qur-aanku hanuun weeye waxaa weeyaa layidhi nuur oo maaragtaya yuqdafu fii quluubi quluubilkaamiliina layidhi dadka kaamiliintaa quluubtooda lagu rido weeye oo markaasi waxaa weeye ay ku kala garanayaan xaqa iyo baadilka waraxmatuna ula ilaahay naxariis ayaa idin timiday raxmad ayaa idin timiday oo lilmu'miniina mu'miniinta usugnaatay intaasoo dhanba mu'miniintay usugnaadeen marka hadda waxaa la yidhi aayaddatan waxaa ku sugan in la ishaaro shareecada iyo dariiqada iyo xaqiiqadaa la yidhi oo hadda aayaddan waxaa lagu ishaarayaa ashariica waadariiqa waalxaqiiqa la yidhi shareecada waxaa lagu ishaarayaa ilaahay qowlkiisa mawcidatun min rabbikum ilaahay uu dhahay maxaa yeelay shareecada waxa weeye daahirka ayaa ku hagaago qofka daahirkiisa ayaa ku dahirsamaa layidhi dariiqadana waxaa lagu isaalahaa layidhi wa shifaaun limaa fi suduur maxaa yeele dariiqadu waxa weeye waa maaragtay tarbiya ruuxiya waaye maxaa yeele dariiqada waxaa la yidhi waxaa ku daahir noqda iyadana baatinka ayaa ku daahir noqdo waxaa uga daahir noqdaa can kulli maa laa yembagii weeye waxaan habboonayn oo dhan maxaa yeele qofku hadduu dariiqada dhabnimo oo u qaato oo maaragtay ah tarbiyatu ruuxiya ah oo qalbigiisa waxa weeye uu ka shaqeeyo waxaa markaasi wax kastoo amraadu qalbiya ah ayaa ka baaba'aya xaqiiqadana waxaa lagu ishaarayaa wahudan waraxmatun lilmu'miniin maxaa yeele xaqiiqada waxaa markaasi ka dhalanaya anwaar ilaahay subxaanahu watacaala inay qofka waxa weeye quluubtiisa ay gasho oo markaasi waxaa weeye ashyaada uu ku arkaayo wixii markaasi ay ku sugan tahay marka hadda qofka xaqiiqada ahlulxaqiiqadaah wuxuu arkayaa halayidhi shay kasta oo koonkan yaale alla ayuu ka arkaya halayidhi shay walbana cilmigiisa ayuu u yahay oo dooq ayuu ka helayaa weye marka sidaasaa la leeyahay marka waxaa layidhi xaqiiqadu waa samaratu dariiqaa layidhi dariiqada simaarteed weye mana xasuusaa layidhi ilaa dariiqada markii laga akhlaaqiya ta mooyaane iyo shareecada la yidhi oo qofku waxa weeye shareecada iyo dariiqada markuu isku dabaqo ayuu xaqiiqihinayaa sidaasaa la leeyahay saas daraaddeeda waxay culimmadu yidhaahdaan oo caarifiintaa xaqiiqatun bilaa shariica xaqiiqo oo shareeca la-aana waa baadilo yidhaahdeen shareeco oo bilaa xaqiiqaane way yidhaah waa caadilo waa waxaan maaragtay waxba aanan ka jirin weye marka alla wuxuu yihi subxaana wa tacaala qul waxaad tidhaah sayidka maxamedka ow bifadli illahi ilaahay fadligiisa wa biraxmatii ilahay raxmadiisa fa bidaalika kaas falyafraxu ha ku farxaano huwa kaasu khayrun midka khayr badan weyn mimaa yajmacuuna waxay jamcinayaan marka aayaddaas casharkeenna kalaan ku bayaaninaynaa casharkeennu intaasuu ku egyahay wallahu subxaana wataala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu bismi illaahi araxmaan araxiim casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda konton iyo sagaalaad oo suuratu yuunus kamid mid ah ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu noogaga soo warramay casharkeenna aadii ugu dambeeyey isagoo waxa weeye jamiicu naas ilaahay la khidaabayo waxa uu soo yidhi waxaa idiin timidowdha ilaahay mawcido oo xagga rabbigiina idinkaga timiday oo qur-aankaas ilaahay ah shifo ayaa idiin yimidowdha ilaahay oo daawo u ah waxa suduurta ku jira oo caqaa'id faa'isidaa iyo shaki ah oo isaga hadda qur-aankii loola jeedo hanuun ayaa idiin yimidowdha ilaahay baahida looga hanuuno raxmadaa idin timrowdha ilaahay intaasina waxay u sugnaadeen dadka mu'miniinta ilaahay wuxuu yidhi haddana subxaanahu watacaala qul waxaa tiraa sayidka maxamedka ow bifadlillaahi ilaahay fadligiisa oo islaamka iyo wa biraxmatii ilaahay naxariisiisa oo qur-aanka fa bidaalika fadligaas iyo raxmadaasow dha ilaahay falyafraxuu ha ku farxaanow dha ilaahay huwa kaasuna khayrun midka khayr badan weeye mimaa yajmacuuna waxay jamcinayaan oo adduunyaa kaas ayaa ka khayr badan ow dha ilaahay aayaddan marka waxaa weeye waxaanu dhahnay macnaheeda dib ayaanu ugu laabanaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala cadamada uu islaamka iyo qur-aanku iska leeyihiin oo hadda waxaa weeye iskuna wada mid ahoo haddee qur-aanki waxaa weeye islaamkii ayuu maaragtay keenay oo waxaa weeye aanka ayaa islaamku ku yimiday marka ilaahay subxaanahu wa tacaala islaamka iyo qur-aanka inay fadli ilaahay oo weyn oo ilaahay addoommanka ku manaysa ay yihiin addoommankana la doonayo inay fadligaas ay ku farxaan oy ilaahay ku shukriyaan fadligaas ilaahay oo weyne inuu ka khayr badan yahay oo wax la garab dhigi karo marnaba uusan haynin adduunyadan laga daba ordaayo oo dadku ay jamcinayaan inuu ka khayr badan yahay oo markaasi la rabo in ilaahay fadligiisaas oo qur-aanka iyo islaamkaa qofku uu ku farxo la doonaayo oo waxa weeye adduunyo xaqiira uusan ka fadlilin ayaa ilahay halkaa noogaga sheegaya alla wuxuu yidhi subxaanau watacaala qul waxaa tidhaa sayidka maxamedka ahow bifadlilaahi ilaahay fadligiisa fadligiisow dha ilaahay marka hadda shay maxduufa ayay maaragtay ku tacaluqaysaa oo markaasi maa bacdahu ayaana ku tusinaaya asalku waxa waaye liyafraxuu bifadlillaahi wa biraxmatihi fabidalika falyafraxuu saasay ahayd marka waxaa la hormariyaanay jaarkii iyo majhuurkii ficilkiyaa laga hormariyey si waxaa weeye xasri ay u faa'iideyso faadiyaa markaasaa la geliyaa la yidhi si maaragtay ah, sababiye ay u faa'idaysaa la yidhi macnaha waxaa weeye qofki waxaa weeye sifaadkan oo hadda noo soo hormaray ku sifoobay waxaa ku haboon baa la leeyahay inuu farxo ou shukriyo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ugu nimceeyey haddana waxaa weeye ruuxiisa iyo jasadkiisa ou ku bixiyaa ilaahay khidmadiisa uu ku bixiyaa oo ilaahay hadduu ruux geliyey oo ilaahay jirkiisa uu isku tartiibiyey waxaa loo baahan yahay inuu alla ugugu adeegaa oo khidmada ilaahay subxaana wa tacaala jirkiisa iyo ruuxdiisa uu ku bixiya ayaa la rabaa oo arrintaasna dibna uusan ugaga dhicin maxaa yeele qofki ilaahay qalbigiisa nuuru maxabadiisa uu geliyaa layidhi waxaa waajib ku ahaa layidhi ifnaa'u jismihi fii khidmati ilaahay khidmadiisa inuu jirkiisa ku baabiyo weeye oo ilaahay subxaana wa tacaala daacada iyo diinta ilaahay inuu u adeego oo markaasi noloshiisa iyo xooggiisa iyo jirkiisoo dhanba ou ku baabiyo ayaa rabaa layidhi si waxaa weeye nuurkaas ilaahay uu utaan yeelaa layidhi haddana waxaa weeye farxad oo u ziyaadsado maxaa yeele farxadiisu waxay ziyaadaysaa maalinta qiyaame ay aad aada u ziyaadaysaa haddii waxaa weeye jirkiisa ilaahay ugu khidmeeyo jirkaas ilaahay subxaana wa tacaala iyo tarkiibkaas wanaagsanoo ilaahay uuna dhahay laqad khalaqna alinsaana fii axsani taqwiimin insaanka waanu abuurnay toosin midda u wanaagsan oo ilaahay saas naga dhigay inaan alla uu adeegnaa la doonayaa ee in macsi ilaahay lagu caasiyo jirkii wanaagsanaayo ilaahay ku siiyey inaad macsi iyo xaaraan aad ku samayso waxaa weeye waa shay aad iyo aad u qoolxumo ah ilaahay daacadiisana looga baxo hadhowna cuquubo lagu mutaysanayo marka waxaa la rabaa qofku inuu jirkiisa khidmada ilaahay uu ku baabi'iyo maxabadaas marka waxaa weeye caarifiinta waxay ka cabiraan ba la yidhi alkhamray ka cabiraana la yidhi marka sidaas ayaa loo baahan yahay qofku inuu jirkiisa alla ugu adeegoye alla markaa wuxuu yidhi subxaana watacaala qul waxaa jiraa sayidka maxamedka ow bifadlillaahi ilahay fadligiisa islaamkaas islaamka qofkii muslim ilaahay ka dhigay fadli ilaahayo weynow haystaa dadka waxaa weeye aan kufaartaa dhibaato weyn baa haysata ayagoo adduunyadana dhibaata ay ku haysata ayaa cadaabna waxay moogay moog yihiin cadaab ay ku waaraan intii naftu ay ku jirto iyo wa biraxmati ilaahay naxariistiisow dha ilaahay oo qur-aankaas qur-aankuna waa raxmad ilaahay qofka waxaa weeye muslimka ah oo ilaahay qur-aankiisa haddana baray oo haddana caamil ku ah waxa weeye ilaahay fadligiisa ayuu haystaa oo fadlika weyn uusan jirin fa bidaalika kaasow dha ilaahay falyafraxuu ha ku farxaanow dha ilaahay fadligaas iyo raxmaddaas ha ku farxaano wax lagu farxa waxaa ah islaamka iyo ilaahay qur-aankiisa qofkii haystaahu inuu ku farxo ayaa la doonaya maxaa yeele ilaahay wuxuu yihi huwa kaasowdha ilaahay oo ilaahay fadligiisa iyo raxmadiisa ah khayrun midka khayr badan weeye mimaa yajmacuuna waxay jamcinayaan hase yeeshee waxaad arkaysaa wixii ilaahay uu xaqiray in markaas ayaga lagu faraxsan yahay maanta ayagana dadka ay qiimo la leeyihiin wixii ilaahay subxaanahu watacaala uu weyneeyey oo ha lagu farxo la yidhina inaan lagu faraxsanayn maxaa yale dadka hadda huwa khayru mimaa yajmacuuna waxaa la jamcinaayo ama mimaa tajmacuuna ta'na waa la akriyaa adduunyo waaye lyii adduunyada ayaa hadda maanta lagu faraxsan yahayo qofku maanta hadduu adduunyo helo farxad meelow la istaago arki maayo laakiin haddii waxa weeye ilaahay islaam muslim ou ka dhigay ilaahay qur-aankiisu ou haysto waxaa laga yaabaa adduunyana uusan haysanin inuu murug iyo xusni iyo markaasi ka'aaba ay saaran tahay oo waxa weeye fadliga ilaahay uu siiye uusan u jeedin laakiin qofkii sidaas ah waa qof aad iyo aad maaragtaya ah, naftiisana u xaqiray wixii ilaahay weyneeyana xaqiray wax ilaahay agtiisa laciifka oo xaqiirka ahna tacdiimiyey ayuu noqonayaa marka kaas waxa weeye murug iyo dhibaato kama baxaayo maxaa yeele sakhaarifu dunya in markaasi waxa weeye laga jeestaa loo baahanya qofku haddii ilaahay muslim ka dhigay ilaahay diintiisana uu haysto farxad u dhima ma jiro taasaa farxadda ha lagu farxa layidhi taas weeye laakiin adduunye in lagu farxa ma ahan oo adduunya qofka ay farxad ay ka keento qul waxaa u tira aw ilaahay sayidka maxamedka ahow ara'aytum akhbiruunii bal iiga warrama maa kii anzala allaahu alla uu dejiyey lakum idinka alla idinsoo dejiyey oo min risqin risqi ah fa jacaltum dibeedna aad yeesheen minhu risqigaas xaggiisa xaraaman mid xaaraama iyo wa xalaalan mid xalaal ah nimankii mushrikiinta ay horaan usoo marnay ilaahay wixii uu siiyey oo xalaasha ahay ayay kala qaybiyeen markaasay qaarna ay xarimeen qaarna ay xallileen marka arrintaas ayaa lagu inkirayaa qolooyinkii gaar ahaan maaragtay abushrikulcarab ahay ilahi wuxuu yidhi subxaana watacaala qul waxaa u jiraa sayidka maxamedkaaw ara'aytum akhbiruunii bal iga khabra war bal iiga warrama weeye ara'aytum akhbiruunii bal iiga khabra maadkii anzala allaahu alla uu soo dejiyey macnaa maa anzala allaahu ay khalaqa lakum weeye wixii ilaahay idiin abuuray oo min risqin risqi ah fajacaltum dabeedna aad ka yeesheen minhu risqigaas xaggiisa xaraaman mid xaraama iyo wa xalaalan mid xalaal ah weeye baxiiradii iyo saa'ibadii iyo meytadii ayaa kamida weeye oo hadda kuwaas waxaa weeye baxiiradii iyo saa'ibadii way xarimaayeen meytadiina way xalilanayaan qul waxaa u tirawdha haddana ilaahay a allaahu alle miyaa adina lakum idiin idma ma allah idiin idmo weeye taxliilkaas iyo taxriimkaas idan ilaahaykiisaad miyaad ku samayseen laa weeye allahu alla miyaa adina lakum idin ah, idmay istifhaamu inkaari maxanafi weeye waa maya weeye am cala calallaahi amtaan bal aa laga dhigaayo oo munqadaca weeye ah, am calallaahi bale calallaahi ilahi korkiisa ayaa taftaruuna ku been abuuranaysa arrintu wax kale maahane cala calallaahi ilaahi korkiisa ayaa taftaruuna ku been abuuranaysa ilahaad ku been abuuranaysaa maxaa yeele taxliilkaa iyo taxriimkan oo beenta ilaahay baad u nisbaynaysa wamaa danu ladiina ilaahay kuwii malahoodu muxuu yahay yaftaruuna abuuranaaya cala allaahi ilaahi korkiisa alkadiba been ku abuuranaaya yooma alqiyaamati qiyaamada yoonkeeda muxuu yahay yahayow dha ilaahay kuwaas malahood ma waxay u malaynayaan inaan ilaahay arrintaasi u ciqaabayn laa weye wamaa danu ladiinaw dha ilaahay kuwii malahoodu muxuu yahay yaftaruuna abuuranaya maadaan waxa weeye ismu istikaami oo mubtadaa weeye danuna khabarkeedi waayo yowmiguna waa darafka ku tacaluqayo danada weeye macnuhu waxa weeye ayu shayin shay kii ah waa kumo danuhum bilaahi yowma alqiyaamati ilaahay maalinta qiyaamo ay u malaynayaan qolooyinkan maaragtay mushrikiinta wamaa danu ladiina kuwii malahoodu wuxuu yahowdha ilaahay yaftaruuna abuuranaya cala allaahi ilayhi korkiisa alkadiba been ku abuuranaya ayu shayin danuhum bihi weeye yowma alqiyaamati qiyaamada maalinteeda ayaxsibuuna ah, anahum laa yucaaqibum waxay u malaynayaan iftirahaas ilaahay subxaanau wa tacaala inuunan maaragtay oo ah, uusan ku xisaabaynin laa weeye ilaahay waa ku xisaabayaa subxaanau wa tacaala in allaha dha ilaahay laduu fadlin fadli allihu u saaxiiba weeye cala naasi dadka korkooda lagu tafadlulo walaakina aksarahum dadka badankooda utadha ilaahay laa yashkuruuna alla ku shukri maayaan marka hadda ilaahay wuxuu leeyahay dhanniga noocaas ma habboona laa'iqna maahan weeye waxna ma anfacayo weeye laakiin haddii la yidhahdo xadiisulqudsigu ilaahay uu dhahay ana cinda danni cabdii b falidaalika fii xaqilmu'mini waaya leey alla wuxuu dhahay anigu addoonkayga malihiisa agtiisaan ah taas waxaa weeye waa qofka mu'minka loola jeeda haleey maxaa yeela mu'minka waxaa weeye khayr hadduu alla u maleeyo khayr umalayntaas alla khayr u malaynaayo mu'minka waa anfacahaa layidhi laakiin gaalka waxaa weeye ma anfacayaa layidhi maadaama gaalnimadiisa uu ku sugan yahay waxba anfici maayaan hadduu xataa ilaahay khayr u maleeyana cabad u sari maayo maxaa yal asaaskiyaa ka maqan alla markaa wuxuu yidhi in allaha alle laduu fadlin fadli alli u saaxiiba weeye cala naas dadka korkooda lagu tafallula midkooda daayaca midka caasigaa weeye arrintaasina waxa weeye adduunyadaa layidhi oo waxaa weeye adduunyadu kaafir iyo maaragtay mu'min kulli way camimaysaa layidhi adduunyadan la helana sideedaba oo maal adduunyo la helo ama raaxo adduunyo ayadaanba waxba ahaynin waxaa la yidhi laysa taabicatan litaqwa weeye ma ahan mid maaragtay ka dhalanaysa taqwo maahan bal waxaa weeyaa la yidhi waa saabita bilqismati alazaliyati lilmu'mini waalkaafiri waxa weeye qismada ilaahay azaliga horay alle u qadiro loox maxfuud loogu qoray gaal iyo mu'minba taasay ku timaadeen ee adduunyada jacayl qofka loo qabo ilaahay uma siiyo sideedaba oo maal iyo qofku hadduu leeyahay daliil uma ahan ilaahay inuu jecel yahay daliil u noqon mayso haddii qofku faqiir uu yahane faqrigaasahay in alla neceb yahay daliil uma noqon waxaa meesha laga soo qaada madaarku yahay taqwada ilaahay weeye walaakina akarahum dadka badankooda sadh ilaahay laa yashkuruuna alla ku shukri maayo marka akar haddii la yidhaahdo waxaa ku baxaaya aqaliyaa ku baxaysa aqaliyadu way shukrinayaan waa tawdha ilaahay wa qaliilu min cibaadiya shakuura ilaahay wax yaroo addoomakeyga ayaa shukrinaya ilaahay inta ku shukrinaysaa in yar weeye dadka astariyadiisu ilaahay kuma shukriyaan wamaa takuunu ma ahaanaysid owdha ilaahay sayidka maxamedkaaw fii sha'nin shani ahaan maysid wamaa tadluu mana akrimaysid minhu sha'nigaas xaggiisa min qur'aanin qur'aan ilaahay kugu soo dejiyey walaa tacmaluuna ma camal falaysaanow dha ilaahay min camalin camal ilaa oo aada camal fasiin kunnaa waxaanu ahaanaynaa calaykum korkiina shuhuudan kuwa idin ilaalinaayo id wakti tufiiduuna aada ku shubmaysaan fiihi camalkaasow ilaahay wamaa yaczubu ka ciili maayo can rabbika rabbigaaga min misqaali daratin dara wasankeeda fil arli arlada ugaga ciili maayo walaa fi samaa'i samadana uga ciili maayo walaa asqala min daalika kaas wax ka yarna alla uga ciili maayo arlada walaa akbara midka weyna uga ciili maayo ilaa fii kitaabin kitaab ayuu ahaaday kitaabkaasoo mubiin oo cadowdha ilaahay wamaa yaczubu mana ka ciilaayo dheh ilaahay subxaana watacaala wamaa yaczubu ka ciili maayo can rabbika rabbigaagw dheh ilaahay min misqaali daratin darre dhuulacasa wasankeeda iyo wixi kasu yarba fil arli arrada uga ciili mayso oo ilaahay arlada uga dhul mayso weeye iyo walaa fi samaa'i samada iyo walaa asqara wax ka yar min dalika kaas darre wax kasii yar iyo walaa akbara wax ka weyn walaa asqara qur-aanka balaaqadiisa haddii masalanba ilaahay uu soo dhahay min misqaali daratin waxaa marka meesha laga baabi'inayaa wahmi dhala lahay oo haddii laysdhihi lahay darra wixii ka hooseeya ilaahay arlada wauga ciilaan iyo samada ayaa ilaahay wuxuu ihi walaa asfara min daalika ilaa taxta sifir weeye markaasuu haddana haddii laysdhii lahay wixii ka weyne ilaahay wuxuu dhahay walaa akbaru dhahay wax kasii weydaa maa laa nihaayo weye ilaa fii kitaabin kitaab ayuu ahaadow dha ilaahay kaas kitaabkaasoo mubiin oo cad waa looxulmaxfuud weeye ayagoo cilmiga ilaahayna ku jira ayaa haddana waxa weeye wax allah oo maqaadiiru ilaahiya ah oo koonkan ka dhacayane waxay ku qoran yihiin lawxu maxfuud weeye ah. waa saas weeye waxaa la yidhi markaas wax allaala wixii markaasi ilaahay khalqigiisa ay samaynayaan oo markaasi koonkaa jooga wixii annagu aanu arkayna waxaana arkaynba iyo maaragtay ah, kulli ilaahay subxaana watacaala caalim ayuu ku yahay wax cilmiga ilaahay subxaana watacaala uusan ixaadayn ma jiraan marka hadda sidaas ayaa laga wadaa oo waxaa la yidhi caalamulmulki weeye waxaa la yidhaahaa la yidhi caalamulmulki wixii markaasi la arkaayo oo arladan lagu arkaayaa la yidhi oo markaasi waxaa weeye khalqigu ay arkaayaan sida arlada iyo wixii ay koobawdaa la yidhi iyo wixii markaasi samadaas ka muuqda oo loogaga jeedo lmalakuud waxaa la yidhaahaa layidhi wixii markaasi aan la arkaynin oo waxa weeye samada wixii ka sarreeya oo carshiga iyo kursiga iyo malaa'igta iyo qayrkooda ah weeye ljabaruud waxaa la yidhaahaa layidhi waa maaragtay caalamlasraara layidhi lasraar ayaa caalamuljabaruud la yidhahaa layidhi waxaa jira caalam la yidhaha caalamulciza isaguna waxa weeye wixii ilaahay cilmigiisa u doortay kaliya weeye sida maaragtay daatada ilaahay daatada ilaahay oo lagu cilmi lahaado iyo sifaatka alle iyo maaragtay ilaahay subxaana watacaala waxa uu doonaayo taas waxaa la yidhaha caalamulciza ayaa la yidhaha cilmigaas ilaahay subxana wata ayaa alle gooni ah daatada ilaahay cid maaragtay garanaysaa ma jirta weeye marka hadda waxa weeye waxaad makhluuq ay wax ka garan karaan baa layidhi caalamulmulkiyaa layidhi oo wixii markaasi khalqigu ay wax kaa sida arlada iyo waxay koobtay iyo samada wixii ka muuqda caalamulmalakuut isagana waxa weeye maba la arko oo waxa weeye wixii samada ka sarreeya weeye carshiga iyo kursiga iyo malaa'igta iyo kayrkooda weeye caalamuljabaruudna isagana waa caalamulsraar waaya leeyi oo markaas isagana waxa weeye cidu arki mayso kaas ayuu kasii dambeeyaa caalamulcizane ilaahay keliya ayaa markaasa waxa weye cilmigiisa u doortay sida daatadiisa sifaadkiisa waxyaabaha uu doonaayo oo ilaahay ilaadaadkiisa marka alla wuxuu yihi subxaana watacaala intaasoo dhan waxay ahaadeen kitaab mubiina howdha ilaahay alaa hooy ayuu dhah ilaahay ina owliyaa allahi ilaahay owliyadiisa laa khawfun cabsi calayhim korkooda ma ahaanayso walaahum mana ahaanayaan buu dhah ilaahay yaxzanuuna kuwa siiraanyooda alladiina kuwa weeyow dhah ilaahay owliyadiisu aamanuu rumeeyey oo wa kaanuu ahaadeen yattaquuna kuwa alla ka cabsada lahum waxaa u sugnaatowdha ilaahay owliyada alle albushraa bishaarowdha ilaahay filxayaati nolosha addunyaa oo dhow iyo wa fil aakhirati aakhirowdha ilaahay idina bishaara usugnaatay laa tabdiila bedelidna ma ahaanin likelimaatillaahi ilaahay kelimaadkiisa la bedelo daalika kaas lasoo sheegane huwa alfawzu liibaan weyowdha ilaahay alcadiimu oo weynowdhahay alle ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay alaa hooy ayuu dha ilaahay adaatu tambiih weeye alaadaanu waxaa loo keenaayana waxa weeye ruuxa saamic ahoo wax dhegaysanaya ayaa waxaa lagu baraarujinayaa waxa ka dambeeya alaadan weeye haddana waxaa aad iyo aad loogu qasdahaa layidhi waxa alaadan ka dambeeya inay shay weyn yihiin waa ilaahay owliyadiisa laga warramayaa alaa hooy ayuu dha ilaahay ina owliyaa allahi ilaahay owliyadiisa laa khawfun cabsiyow dha ilaahay caliim korkooda ahaan mayso maalinta qiyaamo oo dadku ay murgaayaan ayaga cabsi korkooda ma aha dadku markay khowfaayaan ayaguma khoofaayaan walaahu mana ahaanaya yaxzuna kuwa tiiraayooda maalinta qiyaamo oo dadku tiiraayaysan yihiin ayagu ma tiiraayoonayaan maxaa yeele adduunyadan intaysan ka tegin ayaa hore loogu bishaareeyey ina aladiina qaaluu rabbuna allahu uma istaqaamuu tatanazalu calayhim almalaa'ika anlaa takhaafuu walaa taxzanuu waabshiruu biljannati alatii kuntum tuucaduun ayadoo sidaas dhigiiba adduunyada ka tageen marka aakhira markay tagaan cabsimaba qabaanba ayagu maxaa intay adduunyada joogaan ayaaba hore loogaga bishaariya ah, waxa weeye intaan ruuxa laga qaadin oy nool yihiin ayaa awliyada ilaahay loo bishaaraya maxaa yeela mufasiriintu meeshaas waxay leeyihiin cinda almowt waayo waxaad dhici kartaa layidhi qabla almowt in loo bishaareeyo xataa ayaa dhici kartaa layidhi marka waxa weeye ayagu bishaarayba qabaanoo aakhira markaasi maalinta la gaaro cabsi kuma jirto wey markaa dadku ay markaasuu markaasuuda ilaahay hum u soo qadaro owliyadu owliyada alle alladiina kuwa weeye aamanuu rumeeyey iimaan ilaahay iyo rusushiisa la rumeeyo laga helay wa kaanuu haddana ahaadeen ow ilaahay yattaquuna kuwa alla ka cabsada oo ilaahay amarkiisa fartoomay waxa ilaahay ka reebaayana ka haray owliyada ilaahay waa kuwaasown ilaahay marka hadda awliyadu waxa weeye awliyaa allahi waa jamcu weliyinaa layidhi awliyadu macnaha weli oo la jamciyo weeye wilaa ayaa laga soo qaataa layidhi waa ciziga iyo nasrigaa layidhi waxaana saas loogu magacaabaa layidhi waxaa layidhi liannahum hum lmansuuruuna billaah almucazazuuna bihi weeye hum lmansuuruuna marka waxa weeye owliyada ilaahay subxaana wa tacaala waa kuwa maaragtaya ilaahay subxaana wa tacaala oo u gargaaraayo weeye waa kuwa ilaahay subxaana wa tacaala uu cisaynaayo waxa weye la yidhi laa yasmacuuna fii shayin siwa alqurbi minhu waxaa weeye ma damcaan shay baa layidhi owliyada alle oo aan ahayn alla inay u dhowaadaan oo daaca ugu dhowaadaan weligu waxaa weeye waa faciil oo markaasi bimacnaa faacil ah amase bimacnaa bimacnaa mafcuul ah weye bimacnaa faacil haddii la yidhaahdo waxaa weeye mutawallii khidmata rabbihi weeye rabbigiisa khidmadiisa ilaahay adeegiisa ayuu tawaliyey bikulli maa amkanahu wixii markaasi u suurtoobaayey oo waxa weeye khidmada ilaahay wuxuu ku tawaliyey ruuxiisa iyo jismigiisa ayuu ilaahay ugu adeegaa iyo adduunyadiisa alayidhi oo adduunyada lagu adeegaana maxay tahay adduunyada wixii ilaahay uu siiyana yaddiisa ayuu ka bixinaya bimacnaa mascuulna way noqotaaho ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa wuxuu tawaliyaa laga wadaa karaamayntiisa ilaahay wuxuu siiyey cadaayooyin nafaxaadaa ilaahay siiyey marka ilaahay shay isaga ka soo hara u tala saaramayo ilaahay weligiisa marka maxaa yeele markii isagu khidmada ilaahay uu tawaliyey ayaa isagana ilaahay nicmo iyo nafaxaadoo ilaahay ku tawalisiyo ilaahay siiyey waana ilaahay eh, maaragtay ah, qawlkiisa suftiisa xadiisulqudsiga ah, ilaahay waxau dhahay yaa dunya man khadamanii takdimii adduunyey u adeeg qofkii aniga ii adeega marka waxaa weeye waxau noqday macna alweli waxaa laga wadaa almunhamid fii daacati rabbihi waxaa weeye midka maaragtay ku mashquulsan oo ku qarqoomay daacada rabbigiisa weeye oo markaasi isagana lagu shubay anwaar iyo asraar ilaahaykiisaa lagu shubay maxaa yeele xadiis xadiisku waa tuu ahay saxiixa ahay ou dhahay alle xadiisulqudsi waaye man taqaraba minii shibran taqarabtu minhu diraacan qofkii iisoo soo dhowaada taako waxaa laga wadaa sida imaam nawowi uu ku fasiray camal yar qofkii la yimaado taqarabtu minhu diraacan dhudhun ayaan u dhowaanayo macnaha camalka ayaan u dibaaraya weye waman taqaraba minii diraacan duddun qofkii isoo dhowaadanay oo camal ziyaadaa la yimaada taqarabtu minhu baacan baac ayaan u dhowaanaya camalkiiaan usii siyaadinaya waman ataanii qofkii i yimaado yamshii isagoo soconaayo ataytu harwalatan degdeg ayaan ugu tegayaa oo qofki camal oo markaasi waxaa weeye xoogaa soo caajisiya uu sameeyo ilaahay si degdegaan u aqbalaya weye weliga calaamadiisa waxaa la yidhi sida maaragtay xadiidka ku sugan rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam ayaa laga su su'aalaa layidhi calaamada owliyada ilaahay markaasuu nabigu waxau dhahay hum aladiina idaa ru-uu waxa weeye kuwa haddii la arko waxaa weeye dukir allaha tacaala ilaahay la xasuusanayo owliye waxaa la yidhaahdaa u dhahay nabigu calaamada weliga waxaa weeye dadka haddii la arko ilaahay oo kugu soo dhacayo oo cabsida ilaahay iyo daacada ilaahay ay kugu soo baxayso calaamaadka iyaga ka muuqan arrintaas sababteeduna waxa weeye duhuuru anwaari almacrifa weeye waxaa maaragtay ka muuqanaya macrifada anwaarteeda weeye alkaa'inati fii quluubihim oo quluubtooda degtay ayaa waxay ka soo baxaysaa daahirkooda furo waxayna maaragtay ilaahay qowlkiisa sirkiisa ay tahay fii maa hum fii wujuuhi min asari sujuud ayuu ilaahay calaamadooda oo wujuuhdooda waxay ka ahaatay sujuudda aasaarteeda sheikha la yidhaha abubakar alcasam waxau dhahay awliyada ilaahay hum uladiina kuwa weeye tawalla allaahu hidaayatahum ilaahay ou tawalliyow maamulay hanuunkooda ayaguna wa tawallow alqiyaama bixaqi alcubuudiyati lilaahi tacaala ayaguna waxay tawalliyoonay u qumeen inay ilaahay addooman ay u noqdaan wa dacwa ilayhi ilaahay dadkay ugu yeedhaan daacada alleh weliga marka waxa u dhahay sheikhaasi min alwilaa ayaa laga soo qaatoo waa qurbiyou dhahay iyo nusro weeye marka ilaahay weligiisu huwa aladii yataqarabu ila allah waa midka ilaahay u dhowaanaya bikulli ma karama allaahu calayhi wixii ilaahay uu ku yeelay ilaahay waxuu ku yeelay ayuu alla ugu dhowaanaya oo faraaishuu la imaanaya wa mushtagilan bilaahi ilaahay mid ku mashquulsanouna noqonayaa mustakriqa alqalbi qalbigiisuna uu ku maashaysan yahay fii nuuri macrifati jalaaliillaahi tacaala ilaahay subxaanahu wa tacaala jalaalkiisa macrifadiisa ayaa qalbigiisa uu ku mashquulsan yahay fa in ra'aa ra'aa dalaa'ila qudrati ilaahi waxadau arko qudrada ilaahay adiladeeda u arkaya qoonkaas hadduu fiiriyo qoonkan oo dhan waxaa weeye dalaa'il qudratilaahi tacaala weeye wa in samica samica aayaatiillaahi haddou wax maqlane aayaadka ilahay u dhegeysanaya wa in nadaqa haddou dhawaaqane nadaqa bisanaa'i cala allah ilaahay faalladiisa iyo ammaantiisa ku dhawaaqaya wa in taxaraka haddou dhaqaaqo taxaraka fii daacatillaah ilahay daacadiisa ku dhaqaaqaya wa in ijtahada haddou dadaalo ijtahada wuxuu ku dadaalayaa fii ma yuqaribuhu ila allahi ilaahay wax u dhowaynayo ayuu ku dadaalaya laa yastaru can dikrillaahi ilahay digriisa ka daali maayo walaa yaraa biqalbii qalbigiisana ka arki maayo hayrallahi ilah kayrkiisa marka arrintaanu waxau dhahay waa sifada awliyada ilaahay addoonku markuu saas noqdo ilaahay subxaana wa weligiisa weligiisaw noqonayaa naasirkiisaw noqonayaa maxaa yeele allah weliyu ladiina aamanuu yukhrijuhum min adulmaati ila nuur ayuu dha ilaahay marka hadda waxaa weeye awliyada ilaahay sifaadkoodu waa badan yahay ayaa allahna sheegay marka hadda waxa weeye maqaamaad fara badan ayay kala joogaan oo waxa weeye ilaahay subxaanahu watacaala qof walba sidii alla ugu dhowaado oo markaasi ilaahay daacadiisa iyo taqwada alleh oo u sameeyo ayaan hadba lagu kala hormarayaa marka insha allahu tacaala casharkeenna dambo ayaanu ku bayaaninaynaa aayadaha kan iyo awliyada ilaahay sifaadkooda iyo wixii markaasi waalidaadoo soo arooray ayaanu insha allahu tacaala kusii bayaaninaynaa hase yeeshee halkaas casharkeenayaa ku eg wallahu subxaanahu wataala aclam wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu